الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afraad ee ka mid ah risaaladii fii cilmi اlaadaabi wاlmunaadara waxaynu soo maray wasaa'ilkii waxaan soo dhammaynay ama wadaa'iftii saa'ilka ama munadaradu waxay ahayd wasiilo wasiilatu iqnaac wasiilo iqnaac oo laisku qanciyo labada dood ay wax isku fahansiiyaan kadibna ay hal meel iskugu biyo shubtaan nin walbana kaalin buu kaalintii saa'ilkan soo dhammayn ama muctaridka ama maanica waxaa u taqaanaanba oo ahayd manci iyo naqdi iyo mucaarado waynu soo dhammayn wuxuu sheekhu hadda u gudbay wadiifadii mucalilka wadiifada mucalilka waa iska sahlan tahay mar soo martay saa'il hawshiisi ninkana ninkin buu u jawaabhayaa kii intii hore uu ku weeraray inbuu difaac ka geli marka ninkii intii hore eh, eh, saa'ilka ama muctaridka soo fahmay wadaaiftiisii wadiifatu lmucallil aw ilmustadil wax culayso ku hayso ma ay jirto ninkii tii hore aan soo fahminna tii hore ninkaan soo fahminna waxaa weeye inuu mucalliltiisa fahmana waa adkaaraysa sheekh wuxuu uhi wa ama wadiifatu lmucallili إma cinda الmunاaqadaةi faإhbaaت الmqadimaةi الmamnuucaati bالdaliil أw bالتنbih أw إbطaaل sanadi in kana musaawiya lah إid mancuhu mujarada غayru mufiidi أw إhbaaت mudacaahu bdaliili آakhara وأma cinda النaqdi fanafyu shaahidihi bاlmanci أw إhbaaت mudacaahu bdaliili آakhara وأma cinda الmucaaradaةi fatacaruض lidaliili الmucaaridi id yasiru lmucallilu xiinaidin kasaa'ili wa bilcagsi wuu kuu dhammeeyey sheekh wuxuu ku yidhi wadiifatu lmucallil mas-uuliyadda ruuxa jawaabahaya ama ninka wax difaacahaya mansabu difaac buu joogaa mucallilku saailkuna wuxuu taagan yahay mansib alhujuum waad fiirin weye wadaaiftiisu ama way qaybsamaysaa wadiifat lmucalil ama cinda almunaaqada ay cinda almanci munaaqada waynu soo maray waa almancu altafsiili e, baa laydha waxaan u jeeda almancu alxaqiiqi annaqdu tafsiili almumaanaca almunaaqada almancu intaasu magacba waxaa yeelata diidada si marka eh, dabagelis unogu noqoto waxaan leenahay marka koobaad doodu say si tartiiba ugu socoto waa in saa'ilka iyo mujiibku ama saa'ilka iyo mustadilku marka horeba isku soo waafaqaan laabudda min taxdiid maxali nisaaci bidiqa tilaabo tilaabo waa in la qaado kitaabu maadaamuu gabagaba yahay laga maarmaan siiya tan harabkeedan u fahno eh, doodu waxay ka bilaabataa awalan min taxdiidi maxalinisac bidiqa waxaynu isku hayno horta aan dhiraan dhirino haddii kale inagoon doodba inoo dhaxaynin waxbana aan isku haynin ama khilaafkeennu khilaaf lafdi a yahay hee baynu isku baaba'aynaa marka waxaa weeye sixunsheegli sixirna ka daran bay dheheen soomaalidii waanu isku baaba'ayna marka waxaa weeye laabudda tilaabada koobaad min taxdiid maxali nisaaci bidiqa war muran ma inoo dhexeeyaa mise maya way inoo dhexeeyaabay noqotay maxaynu isku haynaa mageel iyo dameeraan isku haynaa mise dameeraan isku haynaa warku waa in la xadido waa tilaabada koobaad eed qaadayso markii la xadiday maxalu nisaac nin baa hadda sheeganaya wuxuu sheegtay iyo alfaadu cabiray yucabir can dacwaahu can xukmihi can madluulihi markuu cabiro alfaadu isticmaalay baa tilaabada labaad kuugu xigto haddaad saa'il alfaadda uu ku gudbiyey mucallilku ee uu isticmaalay laba mid unbay noqon lafdi sariixa ama muuqdoo daahir ah hadduu lafdigu lafdu sariixa yahay ama lafdi muuqdoo daahiraya ku mashquuli mayse lafdiga uu sheegtay alcaalamu xaadiثu liannahu mutagayiru wa kulu mutagayirin fahuwa xaadi waa lafdi iska cado sariixa ama daahira ku mashquuli maysid oo xaadid macnihiisu muxuu yahay iyo mutagayir maxaa looga jeedaa iyo geli maysda markaa iyadaa waa tilaabada koobaad alfaada uu macnihiisa ku gudbiya baad eegi hadday tahay daahiro ama sariixo tahay falaa manca walaa mxuu ahaayey kalaam haddii wax ku gudbiya ijmaal ku jiro ama ishtiraa ku jiro ama kharaaba ay ku jirto laka alstifsaar falaka alistifsaar waynu isbaana ila tahay alfaad wax ku cabiray ayaa ijmaal ku jira waaa mxuutaml wuxuu ihi haadaa asadun yakul asadun yakul wuxuu noqon karaa nin geesoo wax cunahay wuxuu noqon karaa libaxi qumanaa ee shaarubaha lahaa ee musiibada ah muftariska ah hadduu lafdi ishkaal ku jira bimacnaa min xayu اlijmaal aw اlishtiraak muxuu ahaayey amaa majaaz aan caddayn qariinadiisu uu yahay aduu ama qaraabo lafdi qariib oon mustacmal ahayn uu yahay maxaa kuu bannaan an tastafsira laka اlistifsaar wadiifat اlistifsaar baa iman haddii kale hadhow waan isku daalaynaa anoo weerar qaaday oo hujuumay y waa laga lafdiga saad u qaaatay ma macnahaasaan oga jeedaa intaan gadaal ka soo noqon lahaa tilaabo intaan qadan waxaan leeyahay lafdigan aad isticmaashay maxaad oga jeedaa maa tacni biاlasad hal tacni bالshujaac aw bixayawaan اlmuftaris lafdigu hadduu ijmaal ku jiro ama ishtiraak ku jiro macnihiisu caddayn qumuud macnaa wuu jira almuhim waad fahanteena ama ay qaraabo jirto tastafsir istifsaar baa iman meeqa tilaabaynu soo qaadnay laba tilaabo taxdiidu macali الniزaac alistifsaar in kana fi اlafdi ijmaalun aw ishtiraakun aw qaraabatun ilى akhirih tilaabada saddexaad ee kugu xigta waxaa weeye waxaad fiirin haddana ninkan mudaciga wax sheegtay ma naaqil ba mise waa munshi matal wuxuu ku yidhi in waysadu ay tahay ay niyo loo baahan yahay waa madhab الshaafiعي yushtarطu fi اlwuduءi الniya falaa yasxu اlwuduء ila bالniya ninka sidaa kule dacwadan sheeganaya ma munshi lidacwa aw aati min cindi nafsihiba mise waa naaqil can hayrihi idan ruuxu dacwadan uu sheeganhayo warwarka ma adaa qaba mise hayrkaabaad ka soo guurinaysa waa inaad jidaado waad fiirinaysaa ila ruuxu ima an yakuuna naaqilan wa ima an yakuuna munshian waa tilaabada kugu xito hadii kale weerar ba iman hadhow kudhi maaad ku murmi anuu mabalihi maba qabe shaafici baan kaaga soo guuriyey war maanaa idhi wadaadaa qaba iska kaa leexiyey xaggaasuba ku alaabbaad isku aadisatay saan laiskugu wayi inaan laiskugu rafaadin horta fiiri ruux ma naaqilba mise waa munshi wan isbaanayla tahay hadduu naaqil yahay can hayrihi walam yaltazim الsixa falaysa laka ila اlmuطaalabaة bitasxiixi الnaqli faqad hadduu naaqil yahay can hayrihi oo uusan munshi ahayn naaqilkaa laba loo qaybiya ima an yaltazima asixata aw aw la aw ima anlaa yaltazim munshaha inoo dambeeya waa naaqil can gayrihi walaysa munshian naaqilkaa wuxuu ku yihi maalan sidaa iyo sidaa shaafici baa qaba waana sida saxan buuri ninka waa naaqilun multazimun lisixa waxbuu soo guuriyey wuuna tabaniyey soo sidaa ma aha nina wuxuu ku yihi madhabka shaafici baa sida ah ninkan waa naaqil mujarad ah ninka horena muxuu ahaa naaqil multazim lisixa ah hadduu naaqil yahay mujarad ah kuma banaana waxaan ka ahayn ila almuطaalabatu bitasxiix naqli mashaafici baa qabahaa kitaabkee ku yidhi xaggey ku taallaa yaa soo guuriyey intaa bes ku banaan keliya hadduu ku yidhaahdo ku sheegay fii kitaabi اlm ama kitaabkii waakay ka leef uu ku yidhaahdo hawsha isku dhammaatay waa nisfaana ila tahay wax dambeoo kuu bannaan ma jiro adiga dagaalama hadduu yahay naaqil multazimun lisixati ma naqal marka waa maxay waa muddaci buu lamid yahay lannahu iddaca sixa iddaca sixata marka dood baa kaaga bannaan iyo naqdi iyo mucaarado dood cusub weeye marka ayada idaa naqala waltazama asixata waxaa kuu banaan kow inaad weydiiso almuطaalaba bitasxiix naqli horta naqliga xaggee ku jira laba dood kalaa ku balaan oo ilinku waa dacwo waxbuu sheegto sixuu sheegtay mancigi iyo naqdigi iyo muca waa dood cusub baa aloo sugi ay fahanteen bay la tahay meeqa tilaabaan marayna taxdiidu maxal النizaaci bdiqa o الاsتفسار in kana في اللفظ إجmاal أو غراabة inuu naaqil yahay inuu munfiya waa tilaabo sadexaad taa naqligaa farc ka baxay farcaas marka igu mashquulin oo ah ima an yaltazima صxata aw laa yaltazim saddex tilaabaan marayna tilaabada marka kugu dhiman waa maxay wuxuu noqday munshi ninki naaqilbe waa munshi lidacwa walima yadaci hadduu munshi noqday asagoo hawsha bilowdo sheeganaya waxaad fiiriin waxaan uu sheegtay iyo dacwadan iyo qadiyadan uun ku hadlay ma qadiya badiihiya ma xugum iyo madluul iyo khabar badiihi aba ah mise waa khabar nadari ah qadiya nadariya aw qadiya badiihiya tilaaba tilaabooyinkaas idinka dhumi waa khulaasadii waxaan kusoo wadno o dhan weeye hadda idinka dhunto berri waxaan rabaa aadaabka un in aan ku gaabsado aadaabta aan akriyo <coughs> marka kuma noqon doonaad yaad moodaa marka intaa yartahays idinka fakan waxaan firinaynaa qadiyadda uu sheegtay iyo xukumka waxa waa sidaa iyo ma ahad uu ku yidhi ma hada ma qadiya badiihiya badiihina waynu soo marray waa maa laa maa laa yaxtaaj ilaa nadarin wastidlaal oo caqligu aadamuhu durbo u haleeli karo ayib iyo inay tahay qadiya nadariya hadday qadiya badihiya tahay laabudda min atasliimi wa cadam الnisaaci fiiha soo meena soo mari inkastoon qaybin doona badihiga laba godkaa waa godkii waa tilaabadii afraad taxdiidu macali الnisaac الاsتفsار in kana في لفظ إجmاal أو غراbة إma an yakuna naaqilan aw munshian kasoo danbe fain kaana munshian oo tilaabadii afraad ah waxaad fiirin qadiyadu man badiihiya mise waa nadri badiihigu labaynu usoo qaybinay maalinkii darsigii koobaad miy mise kii labaad ma xusuustee waxaynu usoo qaybinay badiihi khafi ah iyo badiihi jali ah idan alqadaaya aw اtasdiiqaat saddex mid unbay noqon تصديq bdيهiy jlي وتصديq bdيهiy خفي وتصديq الnr وتصديq الnadr haddii qadiyadii iyo tasdiiqu u noqdo tasdiiq badiiho khafi ah ama u noqdo tasdiiq nadari yaxtaaju ila istidlaalin wa nadar labadaa dood baa kaaga furan labadaa dood ayaa kaaga furan qadiyadu u leey haday noqoto qadiya tasdiiqiya jaliya badiihiya jeliyan ujeeda ay noqoto badiihiya jeliga intayna ka bixin maanta wax ka tilmaami doonaaye meeshaas meeshaan la sugahayay buu keeno aw bitanbiihdaasaynu ka raadqaadi doonaa laakiin hadda aan khulaasado aan aan wado hadday qadiyadu qadiya tasdiiqiya badiihiya jeliya u noqdo ama khabar badiihio jelia ah, falaa munaadarata aslan lianna hunaa waxay ku jirta meelihii aysan hee doodu gelin someynun soo marin tasdiiqiga hadduu noqdo tasdiiq badiihi oo khafi ah ama tasdiiq nadaro istidlaali ah fa huna taأti almunaadara idan hadduu tasdiiqigi marka badiihi yahay khafi ah falaka maxaa kuu bannaan almuطaalabatu bالtanbiih almuطaalabatu bاdaliil tasdiiqigii badiihiga ee khafiga ahaa waxaad dhihi laa usalim daliil baan rabaa yunabih cala اlbadiihi fatantahi اlqadiya hadduu yahay tasdiiqi nadari ah wadaa'ifu saa'il baa iman ee taqaanay yaan soo dhammayn almancu wاlnaqdu wاlmucaarada intahat اlqadiya warku waa intaas afartaa tilaaba keliya hawshu ku xidhan tahay markii manci iyo naqdi iyo mucaarada bilowdaanna waxay ku dhammaan ima alifxaamu wa ima alilsaan ila doodun saaraan mayne waa lagu kala bixi ma'aalulmunaadara wey ama warku wuxuu ka soo xidhmi ninkii difaaca ku jiray bay risaastu ka dhamaan ama ninkii weerarkaabaa qorigu ka istaagi hawshu marka waxay ku dhammaanaysaa ifxaam iyo ilzaam ifxaamku mucalilka iskale oo mucalilku hadduu weerarkii bushiga aan ku keenay u ka jawaabi waayo inqaaca wa ufxima fahuwa mufxamun haddii saa'ilka ama muctaridki weerarkuu soo qadan manci buu la yimid geesadaan u dhigay naqdiba ugu bilaabay geesadaan u dhigay mucaaraduu la yimid adliisii baan ka jawaabay waan soo gebagabayay haddaba maxaad haysaaba adhi way iga dhammaatay buu ihi fahuwa mulzamu ilzaam baa ku dhacay ninka asaga intahat alqadiya munadar halkaasi ku gaba afartaa waddadaa soo qaadi waddada afraad baa marka waxaa ka baxay inta hore dhan waa muqadimaad si warka loo soo koobo taxdiidu maxali الnisaac uma اlistifsaaru in kana fi lafdi اdacwa ijmaalu aw ishtiraak aw haraaba ilى aakhirihi ayib inuu yahay mxuu ahaayey naaqil aw munshi hadduu naaqil yahay likalaami hayrihi walidacwa hayrihi labaad u qaybin ima an yaltazima sixata الnaqli aw la hadduu sixata naqli iltizaamay waa dood cusub hawlihii baad gelin la gelin jiray ayb hadduusan naqligu soo guuriyo sixadiisa iltizaaminna falaysa laka ila almuطaalabatu bitasxiixi naqli oo masderka casw weeye xaggee war ku jiraa wey xaggee kitaabahan oo dhan ku jiraa sidii wadaadkii waagi hanagu dheh wadaad baan waa masale isku qabanay annagoo maktabadda <laughs> joogn waagay siiska ku taalay qolyahan qolya dhib badan marka murankii markuu bato fooda la isgeliye baa la yidhi warka aad sheegtay meel saar kitaabta ilahi o dhan bay ku jirtaabu waa nimaanu saaxiibna aminkanba joogo sheekha laakiin dhib ma lah almuhim waxaan u weydiin almuطaalaba bitasxiix annaqli hadduusan ahayn multazim lisaxa wey hadduu yahayna almuطaalaba bitasxiix الnaqli wاlcazw waad ka rabtaa kadib sixadaa u iltizaamay waa dacwe waad kala doodi so waan isfahanay sooma intaas maxaa ii inuu munshi yahay oo asagu warka uu bilaabayo walaa yanqul can hayrihi marka hadduu munshi yahay waxaad fiirin dacwadiisaad eegaysaa ma qadiya iyo dacw wuxuu la jaliya falaa nisaaca walaa munaadara wuxuu la yimid badiihiya khafi fahuwa biiqaamati daliili calayha oo badihiga khafiga waxaa lagaga baahan yahay manci iyo hodha gala idan muaalabaa galaysa bidaliili cala dacwa lanna khafaageedaa keenaya in la sharxo la caddeeyo hadday badihiya jaliya noqon lahayd doodama gasheen laakiin qumuudka yaree ku jira waxaan u baahanahay xoogow daliil wax ii inaad iigu dhufato marka uaalib marka wadiifatulmanci baa gasha waxaa kuu soo hadhay inuu la yimi marka qadiya marka nadariya waxaa bilaaban wadaaif الsaa'il almancu الnaqdu wاlmucaarada wayantahi اlأmru ima biاlilzaami wa ima biاlifxaam hawshu way dhammaatay ila tahay warku marka waa intaas waxaa ii raaco qodob aan ka booday oo muhiim inkastoo ad iska fahmaysaan haddii qadiyada uu ruuxu sheegay dacwada markuu sheegto wax daliila uusan raacinin wuxuu ku waa sidaaba kuyidhi ama waa xaaraan ama waa waajib ama waa sunno ama in la dilaa waajibi hebel ama in la daayaa ama wax la siiyaa waajib ah dacwo basuu keensaday waa soo marad kusoo marteen inaan markaan kuu bannaaneen waxaan ka ahayn manci addacwa idaa lam tuqam calayha aladila falaysa laka ilaa almancu laa usalim hadihi dacwa baadihi ma salimhayo amnacu kuma banaana inaad u dhaqaaqdo daliishi istidlaal oo leanna waa asbi inagu soo mar hadduu ku gaabsado addacwa ninka mudaciga ah oo u aamusa laka almancu laa usalim amnacu kayfa laa yakunu kada mancu maca sanad aw biayri sanad waynu soo marre baa kuu furan markuu daliil bilaabo daliilka ama daliil muqadimo daliil ha noqdo ama daliil dacwada dhanba ha noqdo ama daliil dhammaystiran ha noqdo markuu un dacwadiisi daliil ku daro markaasa waxaa ku bilaaban wadiifatu الnaqdi wاlmucaarada warku intaas weeye marka matniga un iga dhagaysta inaad hadda un idii ururtay ila tahay wixii ka dambeeya inku kaxaysta ama cinda almunaaqada cinda almanci wadiifatu اlmucallili cinda almunaaqada iyo cinda almanci waxaa weeye oo laga rabaa fabiibaat fabiihbaati اlmuqadimati اlmamnuucati bاdaliil fatanxasiru wadiifatuhu ama takunu wadiifatuhu waxay noqonaysaa ihbaat اlmuqadima muqadimada in la sugo almamnuucati la diiday ee min jihati saa'il laga diiday bidaliil inuu ku sugaa laga rabaa laa usalim baan ku uhi waxaad sheegtay ama warkan muxuu ahaayey amnacu maxaa laga rabaa aniga mucalilka ama mujiibka ama mustadilka ah muqadimada aan ku dhegay inaad ka jawaabto ihbaat lmuqadima almamnuuca baa lagaa rabaa ayib bidaliil waa inaad ku sugta hadii kale kala socon maayo wax kala socon maayo maala haddaan ku dhaho eh, biyahan haadaa najisun baan hada almaau najis hada almaau najisun baa intaasaan ku gaabsaday maxaa kuu banaan laa usalim iyo amnacu ayb waxaan lأnnahu mutagayirun bالnajaasa maxaan bilaabay muqadamaة اdaliil wkulu maaءin mutagayirin bالnajaasati fahuwa najisu fahada اlmaau najisu marka waxaan bilaabay daliil idan haddaan idhaahdo maalan amnacu suqra daliili ka hada amnacu suqra daliili ka hada ama laa usalimu almuqadima alula oo ah liannahu mutagayirun biاnajaasa waxaa lagaa rabaa inaad xaqiijiso he inuu biyuhu ay doorsoomeen binajaasa intaasu sheekh ujeeda ihbaat اlmuqadima almamnuuca bاdaliil waa inaad daliil ku sugto hawshu socon mayso waa inaad tirahda maalan maxaa yeelay waa maaun duuna alqollatayni xallat fiihi الnajaasa fatahayar ama aad tiraa tahayurku waa kutusahay yani taasoo warka shaafici laga daayay aad tiraa tahayurkiisu waa ظaahiru lilxisi lأnnahu tahayara lownuhu wa طacmuhu wa riixuhu waa inaad ii sugto ay fahanteen bay la tahay haddaadan saa u sugin oo tira aniguna amnacu maxaan soo marra shalay mancu lmanci laa yajuuz hawshan iga hoos bixin mancu lmanci laa yajuuz shay walba meel buu leehay haddaan aygii saa'ilka ku yihi amnacu aw laa usalimu hadihi اlmuqadima adna ad tiraa ana laa usalimu kalaamaka hada ka war haddi maxaa soconaya waa muran mukhaasamada caamada weeye waa inaad sugto biyuhu inay doorsoomeen bالnajaasa ima bطacmi aw اlowni ilى aakhiri ayib warkaa inaynu isfana ila tahay idan aw bitanbiihi halkan ay baashu ka baxaysaaye wuxuu ku yihi muqadimadii la diiday inaad daliil ku sugta wadiifadaasaa kuu taalla haddaad mucallil tahay ama aad tanbiih ku sugto hunaa farqun bayna adaliili watanbiih fii baabi cilmi lmunaadara cilm lmunaadara iyo cilm lmanaadiqa marka la marayo farqun baynahum bayna atanbiihi waadaliil waxay ku leeyihiin daliil waxaa loo sheegaa ama daliil mxuu ahay loo raadiya ama daliil lagu sugaa alqadaaya anadariya alistidlaaliya alqadaaya anadariya alistidlaaliya qadiya waa qadaaya waa jamcu qadiya waa khabar iyo qadiyo iyo khabar jaazima iyo xugum iyo madluul iyo macluul kulli waa isku mid waxa yaan lagu wareeri horaan wanaga soo maray maxmuul iyo mawduuc oo kale mawduuc iyo qadiyo iyo xugum iyo madluul iyo muxuu ahay macluul iyo qowl jaazima waxoo dhan waa isku mid wey maxaa kaloo lamid ah dacwo iyo mudacana waa lamid tasdiiq waa lamid idan haddii ay waxaad sheegtay uu yahay qadiya nadariya ama qowl nadari ah ama xugum nadari ah waxay u waxa lagu sugo xukumkaas addaliil alqadaaya nadariya tuhbatu wayustadalu calayha biاladila la bاtanbiihaat hadduu yahay qadiyadu iyo muddaco uu yahay tasdiiq badiiha oo khafi ah albadiihaat alkhafiya yustadallu calayha bitanbiihaat adiin muqadimada mamnuucada ahayd ama waxa aan manciya haddaan saa'ila hadduu ahaa dacwa nadariyana waxaad ku jawaabi tuhbitu bidaliil waxa aan manciyan kaadida hadduu ahaa qadiya badiihiya khafiyana waxaad ku suga ku jawaabi bitanbiih waan isfaana ilata warku waa intaas warku inahaas wey waa an farqi bayn almusطalaxaat waa isilaax ay ku heshiiyeen an yufariquu bayna اdaliili wa bayna اtanbiih hawshuna waxaa weeye qadiyada badihiga khafiga ah daliil in lagu sugo oma banaa uma baahnee caqligaadaba xoogo il duufay hurdaa ku yar hayse waa yar gamaanyoontay in qajac lagaa siiyood baraarugto wixii garato maad u baahan tahay uma baahni daliil weyn baraarujin shanqaryaad baa rabtaa in xoogo seenyaaliy ilays laguu bixiyo ee daliil weyn oo wax sugo ama baahnid ama nadariya waxay u baahan tahay daliilka in la fahmo oo madluulka la fahmo kadibna talaasum ka dhexeeya aan fahmo waa hawl culus weeye ayib saasay u kala qaadeen marka badiyaadka albadiihi waxaynu ku soo maray waa maa laa yaxtaaju ilaa ilaa nadarin wاstidlaal shayga aan nadar istil u baahnayn baa badiihi la labay u qaybiyaan qolyahan manaadiqada iyo xataa maxaanku raha eh, eh, culamaau aladab walaabxaath labay u qaybiyaan badiihi jali ah iyo badiihi khafi ah badiihiga jaliga markay qaybinhayaan way eh, iskhilaafaan laakiin marka lasoo ururiyo lix nooc buu noqdaa marka badiihiyaadku albadiihiyaad waa lix qaybood waa qaybtay ku tilmaamaan manaatiqadu alyaqiiniyaat alyaqiiniyaat addaruuriyaat markay ku dhahaan lixdaa qaybood bay kusoo koobahayaan lixdaa nooc afar ka ah waa badiihiyun jaliyun laba ka ana waa badiihiyun khafiyun sida asharka qaybuhu way kala duwanaadaan laakiin sida uun loo badan yahay marayna idan muxuu noqday badiihiga nowcaan jaliyun wa khafiyun jaliyaadku waxay kusoo ururiyaan afar qaybood oo eh, alawaliyaat ama badiihiyun awaliyu wa badiihiyun fiطriyun iyo wa badiihiyun tajriibiyun wa badiihiyun xadsi eh, wijdaaniyun cafan wijdaani afartaas wey marka badiihi wijdaani ah iyo mid eh, ah iyo mid ah iyo mid afar soo ma aha labada kale ku hadhay oo mutawaatiraadka mutawaatiraadka iyo xadsiyaadka u yaqaanaan alxadsiyaat wاlmutawaatiraat waa badiihiyaat khafiya almutawaatiraat waa badiihun khafiyun alxadsiyaatu waa badiihun khafiyun ama الtajriibiyu wاlfiطriyu wاlawaliyu maxaa i dhimanaa wاtajriibiyu waxaa weeye badihiyaat jaliya badihiyaat jaliya mid walba aan tacriifkiisa keliya kuu sheego aan ka tago waxba ayaan ku wareerin badiihiga awaliga ah waxay ku wadaaduhu ku mitaaliyaan ama ay ku tacriifiyaan sida sheekh amin shanqidi keyrkiiba ay sheegeen iyo qolyahan da usuulka sharxu muxuu ahaa mukhtasar ibn xaajib usuul fiqiga markaad maraysaan tobanka kitaabee sharxaya ka badan bay kuu sharxayaan ila muqadimada o dhan waa muqadima mantiqiya iyo wadaadku keenay maqadima mantiqiyo awaliyaadka iyo daruriyaadka iyo wax walba uu kaga hadlayood moodo in mantiq buu sharxayaa ku jirta marka meel walbaad ka helaysaa dhibba ma lah badiiga awaliga waxay leeyiin waa kullu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmawduuci lilmaxmuul waa kullu qadiya yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuc bimujaradi tasawur waa qadiya yani xukm walba wey alqadiya huna huwa alxukm waxba yaan ku wareerin waa kulu qadiyaةi yaxkumu fiiha اlcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci bimujaradi الtasawuri kaana alwaaxida nisfu الاثnayn wاlkulu akbaru min اljuزءi wالnaqidaani laa yجtamicaani walaa yartaficaan ilى akhirihi hadda haddaan ku dhahda laba iyo hal marka lasu fiiriyo halku waa laba niskeed halku waa laba niskeed ma daliil baad u baahan tahay mise caqligaad horu ka xukumaya qadiyadan horu xukumkeeda ka garanaya haddaan tasawuro waaxid waxa looga jeedo oon laba waxa looga jeeda aan suuraystoon fahma labadaa mufrad xukum deg degaan saaraya haddaan labadan mufrad tasawuro oon yani mufradaadka macnahooda fahmo min xayu luga alwaaxidu inuu koob yahay baan fahmay wاlithnaan inay laba tahay baan fahmay kadib waxaa la yidhi halku waa laba barhkeed waxaan u baahanahay sharx kale idan waa kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti e, maxmuuli lilmawduuci bimujaradi tasawur waa in isfahanna ila tahay mawduuciya maxmuul ha ku wareerin baabulmantiq marka la joogo munaadaro mawduucu waa saddex keliya maxmuulkuna waa laba keliya warkaba iska soo gaabso almawduucu laa yatacadda alaa anwaac maxmuulkuna laba basuu noqdaa mawduuc haddaad maqasho waa mubtade iyo faacil iyo naaibu faacil warkuwaba intaas haddaan jaaa zaydun ku dhaho awa mawduuci waa zayd liannahu faacil zaydun qaa'imun baan ku uri mawduuci awal zayd aha liannahu lmubtada duriba zaydun baan ku uri mawduuci awel zayd liannahu naa'il faacil almawduuc waa saddex keliya almubtada wاlfaacil wanaa'ib اlfaacil waan ismana ilata alcaalamu xaadiثun baan ku uri mawduucii maxmuulkeeba ah alcaalam lأnnahu mubtadi ayb idan maxmuul muxuu noqday waa laba keliya alkhabr wاlficlu maxmuulku labadaa ma dhaafo alkhabar wاlficl jaa zaydun sumxuu soo ficil ma ahay waa intaas alcaalamu xaadiun xaadi muxuu ahaa khabar fahuwa lmaxmuul fahuwa lmaxmuul maxmuulku waa alkhabaru wاlficlu faqa ayb mawduucna muxuu ku noqday saddex ha ku wareere marka marka lagu leeyahy kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci bihubuuti اlmaxmuuli ay اlkhabri wاlficli lilmawduuci ay اlmubtada'i wاlfaacili wanaa'ib اlfaacil warku waa intaas waan isfahanna ila tahay bimujarad tasawur intaan ka tahay kaas maxaa loo yaqaanaa badihiyun jaliyun awaliyun fiiro horaad baa lagu garanhayaa wey babacda hore waad la tegaysa horaad ka fahmaysaa wey warku waa intaas maxaa ii yimid albadihiy alfiri aljaliy اlfiri albadihiy اljaliy اlfiri asna wuxuu wadaad ku tacriifiya waa kulu qadiyatin yaxkum fiha alcaqlu yaxkum fiha alcaqlu de intuun soo celi bihubuuti almaxmuuli lilmawduuci bacda tasawuri biwaasitati qiyaasin abiiciyin bay ku dhaheen waa intii hore wey kii hore muxuu ahaa bimujarad tasawur kan waxaa dheer bimujarad tasawur waxaa dheer waa sida qiyaas abiici ah qiyaasaan u bannayn in laguu sharxo oo ilaahay kugu abuuro bani ay ku abuuran yihiin oo markuuzun fii abaaci lbashara ku garanaysa fii abaaci lbashar kullu qadiyatin yaxkumu fiha alcaqlu bihubuuti almaxmuuli lilmawduuci bacda tasawuri biwaasita qiyaasin abiiciyin baad ku daraysaa keliya kalxukmi calaa ana alarbacata zawjun mitaalkay u sheegeen wix la halmaala alarbacatu zawjun hadda hadda ku dhaho alarbacatu waa zawjun baan ku idhi horaad ka fahmaysaa markaad sawirato afar waxa looga jeedo afartu inay tahay tiraa koow laba saddex afar aad fahanto zawjun macnihiisana aad tasawurto oo zawjiye macnaheeda aad fahanto waxaad leedaha leebaha zawjada haa waa laba islaab u qaybsamaysa horaad ka fahmaysaa idan fakulu cadadin yanqasimu ilaa mutasaawina fahwa zawjun falarbacaةu zawjun baad qiyaas abiici adig ku abuuranta ilahay kugu khalqay ku garan oo inuu kuu sharcibaad kale uma baarin zawjiya macnaheeda fahantay haddaad fahantay zawjiya macnaheed waa maxay si isla wuxuu u qaybsamaya zawj le lagu yidhi arbacana waa afar waxaad dii ha laba isla u kala good zawjun baad leedahay qiyaaska ma sharx buu kaaga yahay ma kaaga baahno ilaahay baa awooddaa ku geliyay waa qiyaasun abiiciyu idan albadiihiyu aljaliyu alfitriyu waxaa weeye kulu qadiyati yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli اlmawduuci bacda tasawuri biwaasitati qiyaasin abiiciyin qiyaasin abiiciyin wax looga jeedana waa isla fahna ilaa ta warka ay ugu soo celcelinina maxaa ii hadhay badiihiyun tajriibiyun asagu iska dhigir yahay midka asagu waa kulu qadiyati yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti maxmuuli lmawduuci biwaasitati اtajribati wاlmushaahada اlmutakarira intaa tajribo wey waxaan ku ihi dabku waxbuu gubaa see ku ogaatay annaaru muxriqa xukumka in dabku wax guba ah waa shay badiihi ah caasho garata wey cid walbaa fahmi karta oo jeli oo cadob banaanka yaala maxaan ku ogaanay biwaasit tajriba farta saar wey waxaa tihi laa usalim saar baan ku lehay farta adaa arki doona wa kugu dhacee maaa meel baa taallaba laa <laughs> usalim ada naara muxuraqa la soo istaagtay waxaan ku le farta geli way iska ukooban tahay yacni tajaaribta iyo soo noqnoqodka wuxuu soo noqnoqday baa kutusahaya ayib waxaan ku uri matalan alkhubzu yushbi walmaau yurwi kibistii rootiga haddii la cuno waa lagu dhargaa baan ku uri laa usalim baa tiri waxaan tegahayaa mxuu ahaa eh, foornada halkii ilaan kuusoo qabanaya budhna waan kudmaal ad arki doona hadaad dharki weydo wakadalika alma yushbic yani waxaa weeye kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci biwaasita altajriba wاlmushaahada almutakarira nin walboo dab u dhawaada markuu ku gubtay waxaa la ogaaday naartu inay wax gubto idan soo noqnoqodka iyo tijaabintan ayaa keentay wlxaqu yuqaal mujarabaadku labay uqay mujarab badiihi oo jali ah oo kan caanka ummado ummadoo dhan udhexeeya ah iyo mid khafi ah jira midka khafiga ah, adaa tijaabiyey iyo wadaado dhowr ah waadna soo ogaateen caamada somalida culamada ka may ogo daa isku daaweysay waad ku caafimaadtay haddana waad isku daaweysay waad ku fiicnaatay nin kalead ku fiirisay wuu ka booday gabar xanuunsan baad ku dayday farrex bay ka tiri waxaad aaminihe baashaa inay wax daaw cuurkaana daawayso waa mujarab ladayka laakiin badiyi ah khafi ah wadaad kalaad ugeysa kaa dhegaysan ma ku dhiman waligaad geedaha iyo balaawoda jirtay maalinka nafci buu ku odhanaya leanna wax caana ma ah almujarabaat waxay u qaybsantaa badiyiyaad jaliya waa khafiyaad baa jira ayb laakiin hadda sida uun wadaaduhu u badan yihiin aan marho dhib ma laha almujarabaat waxay ku tiriyeen min albadiihiyaat aljaliya khilaafna waa ku jira maxaa iisoo hadhay kii afraad wujdaanigii ayib midka afraad waxaa loo yaqaanaa asagu waxaa loo yaqaanaa almushtarak bayn alcaama almushtarak bayn caamat الnaas awaliyun badihiyun awali badihiyun fitri badihiyun tajriibi saddexdaasaan soo maray ka afraad ee badihiga jeliga noqdo waa alqadaaya almushtaraka bayna caamat الnaas waxyaabaha dadko dhanba u dhexeeya kaasaa marka laba noqdo xisi iyo wujdaani bay uqaybiyaan midka almushtarak cilmuhu wa macrifatu bayn annaas iyo waxay u qaybiyaan xisi iyo isaga marka lafi maxalkiisay qaybiyaan waa mushtarak qadiya iyo xukun mushtarak bayna caamati nnaas wey laakina marka la feeray maxalka uu gelayo yaa xisi wujdaani loo qaybiya xisiyun iyo wujdaani baa loo qaybiya xisigu marka waa asna waa kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bhubuuti almaxmuul lilmawduuci istinaadan ila alxawaasi الظaahira istinaadan ila alxawaasi الظaahira ayib idan qadyo walbo lagu ogaaday alxawaas الظaahira maqalka iyo aragga iyo taabashada iyo urinta iyo dhaminta waxoo dhan soo xawaash islama yaqaan xawaastii shanta ahayd ee daahirka waxyaabaha lagu ogaado ummadoo dhanna u dhexeeya la wada ogaan karo waxaa la yihahdaa albadihiyu aljaliyu alxisiyu ashamsu mudia waa maxay waa tasdiiqun lana waa xukmi badihiyun jaliyu muxuu kasii warku waa intaa inay qoraxdu ifiso waxaan ku ogaanay bixaasat اlcayn waxaan ku ihi hada alxariiru layinu idan in xariirtu ay dabacsan tahay nugushay bixaasati allams maxaan ku ihi hada alkalaam waadixun fasiix maxaan adeegsaday biwaasita sam ayib idan xawaasta shanta waxaad u adeegsato yaa xadsi leedaa idaa kaana mushtarakan cilmuhu bayna caamat الnaas wan isbaana ila tahay hadduu khaas yahay ma aha mxuu ahaay badihi ma aha ama almushtarak bayna caamat الnaas isaguna badihi jeli aan noqda ee wijdaani way nooca labaad ee ka hoos baxa almushtarak mushtarakaan laba u kala jebinay xisiyun wijdaaniyun wijdaanigu waa un kii haddoo kaleo waxaad istinaadan ila alxawaasi اlbaaطina kan maxaa lagu eegi jiray lagu heli jiray istinaadan ila alxawaasi الظaahira idan waa kulu qadiyaة yaxkumu fiha alcaql bihubuuti اlmaxmuul lilmawduuci istinaadan ila xawaas albaaطina kاlalmi wاlkhawfi wاlfazaci wاljuuci wاlcaطashi muxuu ahaayey wاlqaطci wاlyaqiini wax o dhan waa maxay ayb waxaad tiri matna alkhawfu waa caaridun yacridu linsaan sayd ku ogaatay itusoo itaabshihi hadduu ku dhaho waxaad leedahay bini aadam inta hore dhaaf jin baan la hadlayay insaan ii keen khowfku inuu yahay wax bini aadamka ku yimaado oo waxaa laga dar indhaha laguma arkee gudaha way gudahay ku jira halkaan ka dareemaysaa waan gaajaysnahay wax kaa muuqdo gaajo ordaysa arki maysid gaajada iyo hamiga iyo xusniga alamraad alqalbiya xawaasta hoose wixii ka yimaad waxa la yihahdaa wijdaani waad helaysaan annafsu tajiduhu annafsa albaaطina tajidu shaya juucii xanuunkii baahidii argagixii cabsidii wixi o maxay waa wijdaaniyaad wujdaaniyaadka hadday tahay mushtaraka bayn annaas khawfka waa la wadaagaa mxuu ahaaye gaajada waa la wadaagaa xanuunka waa la oonka waa la waxaan leena waa badihiyun jaliyun wujdaaniyun iska mushtaraka iskaba subid haddaad u baahato laakiin markuu dadka qaarkii waxay dareemaan ma aha badiihi jeli ah waa khafib isu bedelaya waa isbaana ila tahay laabudda an yakuuna mushtarakan bayn annaas risaaladii maalmo dhowey doctor daariq aan eh, ku murmayno waa ku aragteen baan u malayn daliilka dhanni dhanniga iyo qacigu waxaa weeye marba had daliilku agtada ka sugnaado ima an yufiida danna wa ima an yufiida alqaca wuxuu faa'iidaynayo marka dadka loo fiiriyo iyo dhanni wey adiguna qadciya dhanni wey kor markaa kama fiiriso laakiin wuju wijdaanu danni wاlqaطci fii nafsika waa daruuriyo waa daruuri laa tunkiruhu aslan labagood ba waxay dhaheen wadaadka hebel ahaa maanta shil baabuurba golay oo nafti waa naf baxay labagood aan ku kalsoonahay wy hadalkaas ama waxaan u aaminay si qaطci ah ama si dani ah daniga asaga uu hadalku iyo khabarku u faa'iideeyey ajiduhu fii nafsii daruuratan mutamiza ma inaad fahantaan muhim jiddan ajidhu fii nafsii daruuratan kamaa ajidu اlأlma wاljuuca wاlxama wاlxasana hawsha waa in la fahmo sidaa darteed fuqadu waxay idhaahdeen qaadigii xukumka ridahaye meesha fadhiyay hadday laba makhraati yimaadaan hawlbaa laisku qabtay laba makhraati oo musakuun ah oo la tacdiiriyey oon dhib qayn ba annagaa makhraati ka ah bayanida way dhammaystirantay waxa shubho agtiisa taaganna ma jiro idaa lam yactamid hadihi اlqadiya wa hadihi الشhahaada walam yaxkum biha faqad kafar bayna fuqahadu limaada adilada daniga in la ictimaado waa masأala maqطuuca min الsharci min xayث اlkul soo sidaa ma ah adiguna bayinadan kuu timid ahaarad cindaka danan wa tajidu hada dana fii nafsika daruuratan fakaأnaka radadta xukma qaطciya cindak wa radd اlqadciyaati kufru fi sharaa'ic meeshay wadaaduu ka dulan waa inaad sideed u fahanto haddaad laakiin meelaha kore wareegeysato aday ku taalla almuhim yaana ku wareerinine warna kugu daalinaya yani wujdaanigu waxaa weeye waa kulu qadiyaة yaxkumu fiiha alcaqlu bhubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci istinaada ilى اxawaasi اlbaina ilaa xawaas baain alxawaas aahira hadday noqoto waxaa la yidhahdaa xisi hadday xawaasu baaina noqoto waxaa la yihahdaa wujdaani wujdaanigan mabxaث اadila markaad marayso uu ku anfici la soco haddii markhaatigii la furo oy qaraa meesha timaado qaraa-intaana lam tuhir fii nafsika danna walaa cilma laa yajuuzu an taxkuma bihi laa yajuusu an taxkuma bihi qaadi walba iyo mufti walba oo xukun muftidahay xukunkiisu yaquumu calaa muqadimatayni qaciyatayn muqadima ijmaaciya wa muqadima wujdaaniya alictimaadu alictimaadu cala aladilati اdaniyati fi sharci waa ijmaaciya ijmaacan qaciya warka waa fahanteen bay la tahay daliilkii danigahaa ee sidaa markuu kuu yimaado eed dhagaysato shuruudisna oofsado inuu naftaada malo gelinna waa muqadima wijdaaniya tajiduha fii nafsika qaطcan wa daruuratan fain lam tuhir fii nafsika aladilaة الdaniyaة danan walaa cilma falaa yajuuzu اlictimaadu calayha waa ictimaadka qadiyadan mucayankan ka hadlayna laakiin ima dhigi kartid adiladan o dhan taa waa kufri kale waxaan ka hadlaynaa alqadiya aljuziya aday ka hor taalla ama lagu weydiya ad xukumayso warka inaad fahanteen bar male aan ka soco dhibba ma laha <clears throat> maxaa ii afartaa waan dhameeyey albadiihaat aljaliya waxay noqodeen afar badiihiy jaliyun awaliyun jaliyun fitriyun jaliyun tajribiyun jaliyun wijdaaniyun jaliyun xisiyun israaci saa u tiri marka iskaga soo tag sa haddaa u tiraysa afar bay kuu noqon haddii aad kala eh, mxuu ahaayey mushtaraan rabaan anaa ga dhigan mushtaragaad igu kala jebin keliya jaliy awaliy wajaliy irin wajaliy tajribiy wa mushtara mushtaragaana laba kala saar xisi iyo wajdaani waa dhammaatay maxaa ku hadhay afartaa doodi ma gasho afartaa tasdiiqa jeliga ee badiihiga ee afartaa nooc noqday ama marka la kala qaaday shan noqday markaynu kala qaadna muxuu noqday shan doodi ma gasho alyaqiiniyaatu waa sittatun iyo ma ah waa sabcatun wadaaduu hal kale ka imanaysa ninka mushtariga hal ka soo qaada mushtaraga bayna caamatinnaas hal soo qaada iyo firigii iyo awaligii iyo tajriibigii afar ka dhiga labada dambana ku daro oo xidsiga iyo mutawaatiraadka lix bayn u noqon ninkii intuu mushtaraga laba u kala jebiye afar ka dhiga shan ku dara labada mxuu ahaay khafiga maxaqay u noqotay todobo khidmadu marka saa weyaan lagu wareersa waxaa ii hadhay albadihu اlkhafi anwac dhowraa la sheega laakiin asharu waa nawcaan albadihu اlkhafi asharu nawcaan wa albadihiyu اlkhafiyu اlxidsiyu alxids aw alxadsiyu alxadsu huwa اdan wاtakmiin adan wاtakmiin hadda laakiin macnaha looma jeede waxaa weeyaan qaraa-in caqligu u muuqanaysaa lagu gaadhaa marka dambena waxay isku rogtaa yaqiin qaci un muran marka waa kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuut اlmaxmuul limawduuci istinaadan ilaa xadfin qawiyin fi nafsi yazuulu macahu shaku wayaxsul bilyaqiin bay dha markay tacrifinayaan waa kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuut اlmaxmuul limawduuci istinaadan ilى xadsin qawiyin ay ilىa danin qawiyin fi الnafs yazuulu macahu shak wayaxsul biاlyaqiin yazuulu macahu shak wayaxsul bilyaqin haddaadan ku darin daniga cadow kaa noqonaya daniga cadow kaa noqonaya marka waa wax aad helayso dareemayso biwasط اlqaraa'ini fi الnafs shakigana meesha kasta yaqiina laaziminaya waxay miaal oga dhigaan saa bal u fahantaan waxay miaal oga dhigaan waxay dhaheen ceelasha webiyaasha u dhow webigu markuu biyo keenee fatahana ceelashu way buuxsamaan markuu webigu gura biyo yareeyana ceelku biyo yareeyaa waa ceelasha wabiga u dhow iyo waxa la halmaa irtifaacu maai alaabaar sababuhu waxay dhaheen waa irtifaacu maai lanhaar idan inxitaadka iyo naqsiga ku yimaada fi maai alaabaarna sababuhu waa naqsiga iyo gurida ku yimaada fi maa alanhaar markaad hawshaa fiiriso ood u dhabagasho waxaad aaminaysaa yaqiin maxaa ceelasha fogfog maxay ayagu marna kor u kicile marna ay meel hoos hal meel u taagan yihiin kuwana markuu webigu gura la gurahayaan markuu biy biyo keen u biyo keenhayaan idan malahaasi wuxuu ku faaiday marka dambe suu u socdo tajdu fii nafsika yaqiina waxay ku mid tahay anuur alqamari mustafaadu min nuur shamsi liannahu mar walbo dhulku uu kaa dhex dayaxi iyo qoraxda ayuu dayaxu madoobaada markaa nuurku helaa waa amilada ay sheegaan laakiin inaan laga fiicanya moodaa walidi jacala shamsa diyaaan wlqamara nuura sheexaanu sheeqeynta anu miaalkan ma jeclayba laakiin tolkay baa sheegay iska ilaali almuhim si kastaba noqotay waxaan ujeedaa waa kullu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti lmaxmuuli lilmawduuci istinaadan ilaa xadin qawiyin fi الnafsi yazuulu macahu الshak wayaxsul bihi alyaqiin hada huwa albadiy اlkhafiyu alxadsiyu badiyaadka khafiga mutawaatiraadka lagu tiriya almutawaatiraat الnaqliya ka wujuudi madinati baghdad wa dimishqa waa mxuu ahaay jadda wa muqdisho wa nairobi weliga adoon arag baa meel markaas waa lag magala waxaa jirta nairobi la yidhahdo boqol nin baa kuu sheegto ku kalsoon tahay maxaad aamini si yaqiinon shaklan baad aamini biwujuudi nairobi wa baghdad mata mise maaha idan mutawaatiraadka ayadu waxay geliyaan fi lbadihiyaat alkhafiya ayib tafsiil baana fiican oo laba ay noqdaan khafiyaad iyo badihiyaad iyo jeliba way noqdaan mutawaatirka asagoo ummadda ugu dhexeeya daruuriyaadka loo yaqaan ka naqli اlmuslimiina liwujuubi الsalaati wالzawmi wالzakaati wاljihaadi wa ilى akhirihi wاlamr bmacruuf waa maxay waa mutawaatir jali-a weeye badi khafi ma ah laakiin nuquusha qaarkood inay khafi noqota in la taqsiimiya wanaagsan sida mujarabaadkaba loo qaybiyay laakiin si wadaadu u sheegaan wey waa khafi warka waxaan ku keenay marka sheekhu wuxuu ku yidhi ama cinda almunaaqadati waxaa laga rabaa ninka la yihahda mucallil fa ihbaatu lmuqadimati اlmamnuucati bاdaliil aw bاtanbih bitanbiih marka waxaa weeye marka qadiya badiihiya khafiya ood la timid lagaa manciyo waxaad ku sugi bitanbiih waa labada meelood hadda inoo dambaysay ahayd albadiih alkhafi alxadfi wاlbadiih alkhafi altawaaturi labadaa meelood basa weeye amaa shanta hore ama afarta hore falaa tadkhulu fiiha fiiha almunaadara waynu soo marray ila tahay ninba waaad tii waxaad tihi hunaaka madiinatun tusama nairobi gaaskan laa usali marka waxaan kuu leeyahay wujuudu madiinati nawri akhbara biha jamaacatun yastaxiilu tawaatuhum cala alkadibi wamaa kaana kadalika fahuwa xaqun fawujuudu nairobi xaqun wa qacun baan ku leeyahay qiyaaskaasna idan hada alqiyaas waa tanbiih ee maha istidlaal calaa nairobi لأنa jamاعة yastaxilu tawaaطuhum calى kadibi caadatan baa sheegay waxay shaa u sheegaanna waa qaطci fawujuuda qaطciyu istidlaalka fi اsطilaax lagu dhihi mahayo daliil ma ah wax hadda aan sheeg waa maxay waa tanbiih licaqlika algaafil adaa xoogow yar seexda baan ku baraarujinaya war wax waa la baataaye laba boqol oo nin oo culamaa ii sheegto lagu kalsoony war melyan soomaaliya ii sheegaan ku lehay melyan marka nin waalan baata orad madaar iyo meelo kale alla u geey idan haddaad sii dhaga iska tag baan kula hadli maayo ahlu safsata tahay muhimaddu waxaan oga jeedaa kanoo kale wuxuu yaqaan atanbiih alcaql atanbiih walaysa adaliil waa nisbaanay la tahay huwa badiihiyun ninka wax ka iltibaasay xoogow il duufayna waa baraarujin xoogow baa loo shanqadhin tanbiihu marka looga jeeda almuhim muqadimada mamnuucada ah ima an tuhbitaha bidaliil idaa kaanat goorma waxaan maantoona wadaismena fahmin anadariya saxiix maxamed ba saas wey daliilka maxaa lagu sugaa cindana alaau tasdiiqaat cindana alaau tasdiiqaat aw alaau qadaaya qadiyatn tasdiiqiyat badihiyat jaliya saqatat taa way dhacdo somaha falaa munadaata fiiha qadiyat badihiyat khafiya tuhbatu bالtanbih saqطat maxaa kuu soo haray qadiyaة tasdiiqiyaة nadariya alqadaaya nadariya marka manci kaa galo lagaa diida waxaad ku sugi bidaliil albadiyaat alkhafiya haddii manci galan waxaad ku sugi bitanbih waan ismaanalata waan ka socon karaa faihbaat lmuqadimati اlmamnuucati bاdaliil aw bاtanbih ama tanbih baad ku sugi ama waxaad ku sugaysaa daliil daliil wuxuu yahayna waanu soo tacriifna ku noqon maayo taasi waa kaalin u banaan mucalilkii aw amase wuxuu ku sughayaa ibطaali sanadi sanad اlmanci ninkii maanicee wax diiday soo soo marna sanad ma raacin jirin marna kama gon jiri mancun mujaradun wamacun maca sanad sanad xalli a ah, limi hawlaha waa soo marteen ku noqon maayo waxaad maqli jiray wadaaduna dhihi jireen kamaa sabaqa arday u darantahay kamaa sayatina wadaadkay u daranta hawlaha waad soo marteen xertii sheekh baa dhii jira ramatulahi tacaala aleyh kamaa sabaqa waxay u daran ardayga lan asagaa laga rabaa cashrihii lasoo hormaroo dhanbahe inuu xusuusto oo wadaadku usan lugaynin kamaa sayatiina wadaadkay u daran tahay isaga waxaa laga rabaa waxa iman doono inuu ka warramo kitaabka uu yaqaan warka waa fahanteen maan malayn maanta idinka idin darantahay kamaa sabaqa wey kamaa sayati anu dhaaf soo almuhim aw ibطaali sanadi ama manciga sanadkiisaad burin oo haddaan matalan ku dhaho hada ma najis hadda misaalka aan sheegayna baad yaxaa tiri laa usalim lima laa yakunu طaahiran baan ku iri laa usalim lima laa yakunu طaahiran waa maxay waa sanadun maca mancin waxaana waa mancun baan rabaa maca sanad cafwan waa mancun maca sanad sanadkaasoo limi ah ayb idan waa inaad sanadka buriso oo sanadku mxuu ahaa liman laa yakunu aahiran waaa kayfa yakunu aahiran waqad xallat fiihi najaasatu wahu duna qolatayn waa dhammaatay idan manciga aan sheegay sanadkiisaan burinaya idaa baطla sanadu baطla mancu warka waa fahateen belt goormuu anfacayaa haddaan mucallil ahay sanadka burintiisa in kaana sanadu musaawiyan lilmamnuuci aw naqiidan lahu huwa nafsu naqiid dacwa sanadun huwa musaawi linaqiidi addacwa huwa akhasu min naqiidi dacwa soo maynan soo marin hawsha idinka idin taalla ima taalle sanadka aad burinayso hadu yahay nafsa naqiidu dacwa yanfacuka lianna axad naqiidayn midkood haddii la buriya habata alaakharu soo sidaa ma aha sanadkii naqiidkaha eed la timid adiga maanica ama mucalilka cafwan saa'ilka haddaan buriyo habata almuddaca wa habata dacwaaya wa saxat qadiyati haddaan musaawi naqiidki buriyana asna habatat dacwa laakiin haddaad buriso sanad oo akhas min min addacwa laa yanfacuka ninka waad ka burisay eh, saailka ahaa oo wax kale in doontay noqonaysaa laakiin adigu qadiyadaada sugnaan mayso lanna rafca alahasi waynu soo maray laa ystalzimu rafca alacami laakiin hubuut اlahasi ystalzimu eh, eh, hubuut alacami id mancuhu mancu lmucallili wey mancu lmucallili mujaradan غayru mufiidin id mancuhu mancu lmucallili damiirkana waxaad u celinaysaa lisanadi wey mancu lmucallili lisanadi mujarada can daliil غayru mufiid ma anfacahayo liman laa yakunu غayra طaahirin buu ku uri muctaridkii markaasaa tiri laa usalim hada laa usalim socon mayso manci lagaa yeeli maayo laabudda min min iqaamati الdaliil calى buطlaan الsanad waan isfahanna ila tahay id mancuhu mancu lmucallili hu lisanadi damiirka sanadkaad u celin غayru mufiidin weeye ida kaana mujarada can اdaliil mancuhu mujarada can اdaliil wa غayru mufiid غayru mufiidin lilmucallil walihubuuti اlqadiya weeye warkaa inaad fahantaan muhim jidda laba wadiifo wey sheekhu ku siiyey haddii baabulmanci aada joogto saa'ilku uu bushi kugu keeno manciyo dacwadaadi uu diido ama muqadima muqaadimad daliil uu manciyo manciga waxaad kaga jawaabay saddex qaybood mancu lmuqadimati اlmamnuucati cafwan ihbaat lmuqadima almamnuuca bidaliil aw bitanbiih waa waax xubin weeye oo waxaan laa usalimu markuu ku yihahdo dacwadu uu diido kuwa mashquuli maysa hawl kale wixii baad dhihi waa bal waa najisun likada wa kada dacwadi baad sugaysaa manaca dacwa wa anta tuhbitu dacwaaka idan waa ihbaat lmuqadima almamnuuca bidaliili aw bitanbiih ama waxaad ku mashquuli inaad sanadkiisa warisays waad iska daynaysaa dacwadiisi laa usalim mancigiisa ku mashquuli maysa laa usalim iyo kayfa iyo mxuu waad iska dayn waxaad weeradii sanadka uu diidada ku xoojiyey diidadii sanadka ku xoojiye waad weerari sanadkan waa baatil lianna kada wa kada wa kada hadduu sanadku yahay musaawi ama nafsa naqid id mancuhu mancu lmucalili lisanadi mujaradan mancigaasi can idaliili hayru mufidin waaxdii saddexaad aw ihbaatu mudacahu bidaliil aakhar ama waxaad u guri daliil labaadba daliil kii waa lagugu dhagay socon weyda ku kalaad u boodaysa adoon badel xukumkii baa daliilkaa ku sugaysaa markan marka waxaa loo yaqaana intiqaal min daliil ila daliil aakhar marna wuxuu noqdaa inqiaac iyo ifxaam noqdaa marna waa la aqbalaa haddii daliilka hore ee lagugu dhagay khafihiisi iyo khumuudkiisa aad oga tagtay iyo isfahan dari ku jirta adiya ninkan saa'ilka ah oo daliil ka caansan oo ka bannaanka yaalla aad u boodo ifxaam ma imanin inqatacnamina waa saxanto waa sax wa laga aqbali haddii laakiin daliilka horeba socon waaye ku kale aad u boodo faqad inqatacta wa ufximta waana lagaa garan leeyahay isdhiib xaajo cusubna hadda inoo bilow nabiyullahi ibraahim namruud maxaa dhex maray adacwa iyo niqaashku wuxuu ah fii wujuud illahi subxaanaه wa tacaala waqayuumiyati wa rububiyati gaalkii namruda waa diida hawshaa nabilah ibraahim wuxuu yihi waad khaldantahay ilahay waa suganya asagaana ku abuura dood baa bilaabatay ibraahim muxuu yidhi rabbiy aladii yuxyi wa yumiid daliil buu sheegtay soo daliil ma aha hada huwa daliil liwujuud illahi subxaanaه wa tacaala namrud bushibuu keeno wuxuu ku dhegay daliilkiibu ku dhego wuxuu yihi qaala ana uxyi wa umiit maxaabiis meesha ku xidhnayd baa wadaaduhu sheegay intuu soo bixiya laba midna inuu gowracay midna sii daayey wadaaka wuxuu ihi axyaytu wa hada amadtuhu daliilkii weli waa qaa'im laakiin ibraahim wuxuu intaqala ilaa daliilin awdax waadhar min alأwal faina allaha yaأti bالshamsi min almashriqi faأti biha min almgrib waa isku dhammaatay alintiqaal min daliilin khafiyin ilaa awdax waadhar waa wadiifatun maqbuulatun fi lmunaadara laakiin inaad ka wareegto daliil limili u wareegto waa inqitaacan waa ifxaamun fii xaqi lmucalim ma isfahanadda waa ka socon karaa miaalku meelaha kale mudaad ka raadsada cashirkiina dhaweeya rabay dhaqaaqila ahay ayib wa ama cinda naqdi fa nafyun fanafyu shaahidi bilmanci marka manciga maxaad kaga jawaabi ima ihbaat الdacوة الmamnuuca bالdaliil aw bالtanbih aw ibطaaل sanad الmaanici والsaa'ili in kana musaawiyan aw naqiidan aw ihbaat الdacوة wاlxukm bdaliilin awdaxa ayib warku waa dhan yahay la tahay وأma cinda النqdi marka bushi la gaadho maxaad kaga jawaabi wadiifaة الmucalili cinda النqdi fahuwa waxaa weye nfyu shaahidihi nfyu shaahidihi bilmanci aw ihbaatu mudacaahu bidaliilin aakhara way ku kooban tahay naqdigu muxuu ahaa markaan kasoo tagnay taqsiimaadka gelhayay mxuu ahaayey naqdun fi dacwa iyo fi daliil iyo aan kasoo tagno iyo mucaaradii anwaacdeedii khulaasadu waxay ahayd inaan ku dhaho daliilkaadu waa hayru mutaydin fii afraadihi iyo inaan ku dhaho daliilkii baa la helay xukunkiina lama hayo shaahid naqdi oo ah shaahid takaluf ah iyo iyo oo takaluf اlxukmi can اdaliil ah wujuud اdaliili maca cadami اlxukmi ah ama wujuud اlcila maca cadami اlmacluuli ah iyo inaan kugu bushiyo listilzaami fasaadin aakhara oo markaa ahaa noqonayay dowr iyo tasasus wixii la halmaa idan marka waa shaahid takaluf sheega takhalufkan laba ka dhigayno ahaa daliilku hadayaa jiri iyo iyo waxaan haynaa daliilkii oon xukumka dhalinaynin daliilkii on dhalinaynin marka naqdiga waa inaga laba usoo naqdi xaqiiqi ah iyo naqdi shabiihi ah naqdigu shabiiga wuxuu ahaa daliilkaadu waa saxanya laakin yunaafi madhabaka tusaale gaaban wadaadda takfiiran waa la dood markaas waxay yidhaahdeen laba baan fooda isgelin laba afartimi ahayd markaasaan inaad takfiriyiinti waxaa u daliil ah masaajida muslimiinta kuma tukataa laba kun iyo inay ka horeysay orma ama ka dambeysay masaajidkaa tu alifka ugu dhisnaa waaga ayada tu alifka xogoor ma la dhis ahay markaasa waxaan ku waxayna yidhaha inaad takfiirtiin waxaa u daliil ah, aan yidhi masaajida muslimiinta ahlqiblaha lama tukataa markaasay idinkuba tu alifka kuma tukataa ma naga gar heleen mise maya maxay isticmaaleen de igu garma maxay isticmaaleen naqdi shabiih ah naqdi shabiihay isticmaaleen annagu ila daliilku hadda wuxuu noqonayaa niman yahu muslimiinta lama tukataan ee masaajidooda kullu man lam yusalli maca ahli اlqiblati fii masaajidin fahuwa takfiriin faantum takfiriyuun soo warku saa maaha waxay leeyihin iyagu waay macnuhu marka waxaa wey daliilukum haada waa munaafin limadhabikum faantum laa tusalluuna fi tu'lif waad fahanteen kornfalay yani waxa laguu sheegay adaa ah hagaajisan karaa amilo inaad fahanto uun usuusha muhiima laakiin wax walba adaa dhisi kara wadaa cabiri karoo suurayn kara marka way naga garheleen baan u malay ayib maxaa tiri sheekh <laughs> waxaa lagu jawaabaya ada idin taallaa saamudiin adinka idin taalla ayib cadamu salaati calaa shaksi min ahli qibla takfiir laguma noqdo walaa yaquulu axad min ahli cilm ee waaga annaga iska weeraray nimanka oo naftee noo keenay ayib wadaadka ictisaami intuu gaaris tegay bay niman takfiira doodeen markaasuu maqrib baa lasuy markaasuu dadka muslimiinta ina dhegeysa maxad ka aaminsantihi dood ma aha de waxa lanna shacabkaa lasku kicinaya markay dhahaan waxaan muslimiin ma aha in turida lagu boobu rabaa inanka turida lagu boobu rabaa yanimafeeo nimanku dadka aray waxaa o dhan waxay idin arkaa inaad tihiin aada gaala tihiin baa idin arkaa sababku waa waxaa weeye nin asagoo gaalnimo ku dhaco ilahay hayrkii caabuda ama sharcigii ilaahay tashriica ku haysta oo baarlamaan hawshooda ah iyo caamay iyo wadaad wahaabi ah oo ka qayb qaadan camaliyadan xaqiiqadu ay tahay isnaad الtashriici ilى غayr الlah almutamathili fi اlintikhaabaat اlbaarlamaaniya iyo mid wahaabi oo iska dhigay asagu jihaadi oo aan waxaa samayn laakiin asaguna wuxuu ku gaaloobay bay dhaheen liannahu laa yukafir haؤulaa waman lam yukafir اlkaafira fahuwa kaafir yani ma takfiirisaan kama beri noqotaan gowracoodad cuntaan oo waad ka guursataan ninkii gaal iyo murtad gawrciisa cun ama ka guursan fahwa lam yatabara waman lam yatabara min almushrikiina fahwa mushrikun faantum khamram galati warka waad fahanteen baan u malay marka laakiin annaga wahaabiyada ama qolyahan salafiyada sheegta xaqaa'iq aan jirin baan iska dhaadhicinaa in annagu saxanay baan iska feermaysanaa ahlulxaq annagaa ah mutadilin muctadiliin annagaa ah ma marka nimanka shubahada siinin baad leedahay casrkayga casrkayga armata almhi waaya wa amaa cinda naqdi naqdi bushi marka lagugu keeno oo lagu yidhaahdo daliilkaada iyo ciladaada waa muntaqida way burtay oo meel cilada la helay oon xukunki lahayn nin baan hayna lagugu bushiyo ama fasaad buu laasimsanoo e dowr sabaqi ah ama ama tasalsul ah lagu yidhaahdo ama lagu yidhahdo daliiluka haadaa munaafin limadhabika waxaad kaga jawaabi likulli naqdin lahu shaahid soo ma ahayn fii wadiifati saa'il shaahidkaad weeraraysa waa inaad shaahidka buriso fa nafyu shaahidihi shaahid الnaqdi mise shaahid الsaa'il baad ku anfinaysaa bilmanci inaad diiddo maog waxaad leedahay naqliba kuma dhici shaahidka aad sheegtay takhallufka ashir maba jiro daliilkaygu waa mutarid falam yantaqid walam yatahalaf canhu xukmuhu wamadluuluhu tusaale gaaban waxaa idhi hada yajibu qatluhu lأnnahu murtadun wakulu man irtada can sha fayajibu qatluhu fahada yuqtal markaasuu ku yihi waa waxaan haynaa hunaaka riddatun laa yajibu qatlu saaxibiha ka riddat اlmarأati اlmuslima idan daliilku waa maxaa kugu dhacay shaahidu tahaluf wanaqdi baa lagugu qabtay maxaad ku jawaabi waxaad leedahay daliilkaygu waa muطarid falam yantaqid faana araa qatla اlmarأaةi اlmurtada fayajibu qatluha kaالrajul fahuwa xad min اlxuduud idan marka maxaan ku jawaabay abطaltu الshaahid ama suuraة الnaqdi baan kor u tuuray idan daliilkayga waa mustaqiim adugu marka fanif shaahidi mancigaas marka wuxuu kuu noqon laba dhowr qaybood inaad marka shaahidkiiba aada weertood tiraahdo daliilkaygu lam yantaqid faqad iطarada kulu man irtada yajibu qatluhu waxaa lagugu bushin karaa sabiga mumayiska waa hawlo badan miaal baan uga jeedaa walfard muxuu ahaa miaalkun baan oga jeedaa ee qasam ma ah inaad waxaad kaloo dhihi kartaa almancu bitaxriir muraad almancu bitaxriir اlmuraad oo markaan ku leeyahay kullu man qatluhu waxaa waajiba kullu man irtada yajibu qatluhu kada kada waxaan ujeeda baan ku leeyahay الذkuur albaaligiin aw man yumkin an yuqaatila wayuxaarib ama haadihi iyadu waxaa weeye waa makhsuusaة min الnaas ima an tujiiba binaqdi الshaahidi aw bitaxriiri اlmuraad waxaad ujeedda aad caddayso haddii hadalku uusa ixtimaal ku jira haba yaraadee ama si khaldan lagu fahmo aw amase ihbaatu mudacaahu bidayn aakhar aw ibaatu mudacaahu ama wuxuu sugahayaa dacwadiisii xukunkiisii bidayn aar yantaqil min daliilihi اwl aladi nuqida ilaa dayn اaakhara ifxaamna waa noqdaa maqbuulna wuu noqdaa wuxuu kula mid yahay kii horeen soo maray mancigii manciga hadi sanadkiisii ayb mancigii markii lagaa manciyey muqadimaadkii hawlka lagaa diiday ama wixi dhan lagaa saxiixo waxaa ku banaanba inaad daliilkii hore ee la buriyey lagaa manciyey ama laga murma ka tagtood u guurto daliil kale ood ku sugta dacwadaadii hadduu yahay awdaxa u adhar naqdiguna haddii daliilkii koobaad lagaa buriyo ku kalaad u guuri kartaa in kaana awdaxa wa adhar hadduusan ahaynna fahwa ifxaamu wanqiaac warku waa iska koobaya qad yakuun ifxaamu waqad yakuunu muxuu ahaayey idhaaran lisawaab taa waa iska waa gabagabaan maya iska dhib yartahay maalan goormo ifxaam noqonaya maala almaa najisun baa tiri liannahu mutaqayiru bاnajaasa kada kada waa dhame an waxaan laa usalim saailki ama maanici laa usalim lima laa yakunu طaahiran daliilkaad hore muxuu ahaa liannahu mutagayiru bاnajaasati wa kulu ma in tagayara bاnajaasa fahwa najisun waan ku dhagay oo tagayurkii baad sugi weyday oo biyihii tagayur baaba laga waayey laa dacmi walaa dhadhan walaa ur intaqaltu ra'yiga shaafici waxaa idhi waa maaun duuna alqollatayni xallat fiihi najaasatun fahwa najisun bimulaaqaati najaasati faqad daliilkani kii hore masmidaas kala duwan yihin daliilkii hore cumdatuhu tagayur kana cumdatuhu kownuhu duuna alqolatayn idan waa intiqaal min daliilin ilaa daliilin aakhara marna ifxaan buu noqdaa marna wuxuu noqdaa maqbuul buu noqdaa idhaar lisawaab kanoo kale maqbuul maa liannahu akhfa min alawal matmise maaha waa maaun duuna alqollatayni xallat fiihi najaasatun fahuwa najisun bilmulaaqaati mujaradan iyo taayur laga dhiga maraad keebaa daahirsan oo cad taayurka cad marka waa inqiaac ifxaamkan oo kale wa ama cinda almucaaradati wa ama cinda almucaarada miya warku igaga dhammaad hada bilahi towfiiq